shaa'a kayfa shaa'a allah subxaanahu wa wuu hadlaa markuu asagu doono qaabku isagu doono cidduu doon uu la hadlaa maalinka qiyaamaha qof kasta wuu la hadlaa rabbulcaalamiin qof kasta wuu la hadlaa nabigu wuxuu leeyahay sala اllahu calayh wasalam maa minkum ininkama mid ahaanin min axadin axadun qofna ilaa wasayukallimuhu اllaahu allah wuu la hadli doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laysa bayna allaahi allaah iyo wa baynahu qofka dhexdooda xaaluusan ku sugnayn tarjamaanu iyadoo qofka iyo allaah wax tarjamaanu aysan u dhaxayn ayaa rabbulcaalamiin la hadli doonaa qof walba cid u kala tarjamaydaa ma jirto qof walbaaba wuu fahmayaa hadalka rabbi kula hadlayo ilaahayna wax walba hadda isagaa ay aqaano uma yanduru qofku waa fiirinaa yacnii amaamahu hortiisuu fiirinaa qofkii falaa yaraa arki maa shay-an shay shaygoo qudaamahu hortiisa ahaaday shaygoo khayrallaahi allah aan ahayn wey hortiisa hadduu fiiriyo allaah unboo arkaya oo la hadlaya wax kale arki maa wax kale arki maa uma yanduru waa fiirinayaa yacnii amaamahu hortiisuu fiirina falaa yaraa shay-an hal shay arki maa qudaamahu hortiisa hal shay ku arki maa macnaha kayrallaahi ah shay oo allaha qayrkiisa ah ma arkayo hortiisa hadduu fiiriyo uma yanduru waa fiirinayaa bayna yaday hortiisa fatastaqbiluhu naaru naartii ay soo qaabilayda nacuudu billaahi min annaar hortiisuu fiirinaa naartiyaa ku soo aadan saxiixulmuslimka siyaadaa la socota imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku wariyey fa yanduru aymana minhu wuxuu fiirinaa dhanka midig ka xigta falaa yaraa ilaa maa qadama ku arki maayo camalkii uu hormarsaday waxaan ahayn oo camalkii saalixa ahaa ah wayanduru ashama minhu wuxuu fiirinaa bidix meesha ka xigta falaa yaraa ilaa maa qadama ku arki maayo camalkii uu hormarsadoo xumaa waxaan ahayn hortiisuu marka fiirinaa uma yanduru bayna yaday hortiisuu fiirinaa fatastaqbiluhu naaru naartii ay soo qaabilaydo ku soo aadan nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayhi wasalam faman istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaal uu idinka mid yahay an yattaqiya naara naar inuu gaashaan iskaga dhigo gaashaan inuu naar ka samaysto an yattaqiya inuu iska ilaaliyo an naara naar oo naarta gaashaan ka samaysto walow bishiqi tamratin xabba timirahoo la kala jeexay jeexiisba allaha ka dhigo qofkii awooda naar inuu gaashaan ka samaysto falyafcal jawaabkiiya maxduufa manta shardiyada jawaabkeedii falyafcal ha sameey qofkii awooda inuu naar gaashaan ka samaysto falyafcal war ha sameey qof walbow bahashaasaa ku hudhan oo hortaada soo istaagi doonta maanta gaashaan u samayso camalku yuu kula yaraan ha isdhihin camalkan waa yari wax kasta oo camal saalixa ah oo daaco ilaahay ah samee waa intaasoo naar u gaashaan kaaga noqdo ha yaraysan ha isdhihi waa yaryahay midkaan marba hadduu yahay camal saalixa oo ilaahay amray waxaa dhici karta camal yar oo aan adiga kula weynayn in ilaahay naartaba gaashaan kaaga dhigo ayadoon wax kale kaa badbaadiyeen maxaa yeele nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu calayh wasalam ey ooman gabar zaanigad ah aa waraabiday waa gabar muslimaad ah laakiin zine ku dhacday ey oomanay waraabiday naaray uga badbaado naaray uga badbaado marka lama yaraysto camal saalix naag haweeney kalena waxay naar ku gashay bisad ay meel ku xirto cunto ma siin mana sii dayn xaya midhahaasay iska cunto baallada yaryar xayawaankaah intaasay naar ku gashay marka dembi lama yaraysto waa intaasuu noqdo kii naarta ku geynaha camal saalixana lama yarayste waa la sameeyaa waa intaasuu noqdo gaashaankii naarta kaa xibsana rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam yuqaalu waxaa lagu dhihi doonaa liahli ljanna ahlu yaa ahla اljannati ahlu jannow khuluudun antum khuluudun idinku waa waaraydaan khuluuduntu waa jamac antum khuluudun ay khaaliduuna wey waa jamcu khaalidin antum idinka khuluudun ay khaaliduuna waad waaraydaan jannawaad ku waaraydaan laa mowta calaykum wey wax mawda korkiinna ma ahanin hadda kadib saas marka la yidhaahdo farxaddii ugu weyneeday farxaya maxaa yeelay sideeda nimcad kastaoo qofku haysto hadduu dareemayo in geeriyu ka dambayda ma farxo qof geeriyu ka dambayda ma farxo laakiin marka qofka la yidhahdo wax allo waxaad jeceshaad leedahay haddana la yidhaahdo geeriyu kaama dambaydo markaasuu raaxaysaa qofka raaxa waa markaas wax cudura laga cabsama wax shaqaa laysku dirima wax kasta oo qofku uu ku raaxaysto waa u diyaar geerina ka cabsama marka ahlu jannuhu farxaddii ugu weyneed markaasay farxayaan mawdka waa marka la gowraco inta wixii janno ilaah ugu talagalay janno galaan wixii naar alla ugu talagalayna naar galaan oo waxweyn dadku marka koobaad saddex meeloodaa la kala gela gaaladu naara leeyihin waana ku waaraya mu'miniintana qaar ka midu jannaday gelayaan waana ku waaraya qaar mu'miniinta ka mid aha naar gelaya marka hore waa laga soo guraa marka midba mar ilaahay ugu talagalaa laga bixina kan ugu dambeeya marka laga bixiyo oo janno layskugu geeyo wixii ahlu janno ahaa naartana ay ku haraan gaaladu markaasaa mawdkii waxaa loo yeelayaa suurad wan maahan malaggii dadka nafta ka qaadi jiray waa dhimashadii laftirkeedii ee malagii maha wax la gowracayay dhimashadii mawdkiiya suurad wan loo soo yeela markaasaa jannada iyo naarta dhexdooda lagu gowraca waa markaas marka la leeyahay yaa ahlaljanati jannada ehelkeediio khuluudun antum khaaliduuna idinku waa waarayda antum khuluudun waxaa kaloo bannaan khuluudun master antum idinka khuluudun kuwa waarayaatiin sida loo yidhaha rajulun cadl mubaalaqo ayaa loogu sifaynaa idinkiiaba waaridaba laa mowta ey laa mowta calaykum korkiinna mowt ma ahaanin waliahlijan waliahli الnaar naarta ehelkeedana waxaa lagu leeyahay yaa ahla الnaar naarta ehelkeediio khuluudun antum idinka khuluudun khaaliduuna kuwa waarayaatihin laa mowta laa mowta calaykum dhimasho korkiinna ma ahaanin saasaa la leeyahy ayagana markaasaa muruga u imaanayda naartii ay galeen tana uga murugo badan maxaa yeelay awal waxay baryayeen in nafta laga qaado waxay islahayd amaad inta dhimataan xanuunku inin daayaan wanaadow yaa maal liyaqdi calaynaa rabbuka ah, malagay u dhawaaqayeen ee khasnajiga ka naarta ay lahaayeen rabbi noo bari ilaahay inuu nafta naga qaado si xanuunku noo daayo markaasaa laleeya maya dhimasha ma jirta naartaad ku waarayda ayada markaa naxdin iyo murugo markaasa u ah haddii la yidhi xanuunka inin haya waad ku waaraydan kana bixi maydaan kana dhimo maydaan cadaabkiiba tanaa waa si murugo badan wuxuu xadiiskaas marka tusayaa haddii ahlu jannihii ay waarayaan oysan dhimanayn ahlu naarkiina ay waarayaan oysan dhimanayn jannada iyo naartuna waa waarayaan ma dhammaanayaan weligeed jannadu ma dhammaato naartuna weligeed ma dhammaato makhluuqaas jannada galay saasay ugu waarayaan jannadiina waa waarayda mar haddii lagu waarayo naarta dadka galay way ku waarayaan ayadiina waa waaraysa sidaas daraaddeed ahlusunna waljamaaca waxay ku ijmaaceen qofka yidhaahdaa naartu waa baabi'e ama jannadaa baabi'a inuu mubtadiciya waa qof baadiyoobay qof baadiyoobay qofka yidhaahda xayle nabiga noo sheega inay waarayaan mab ma dhammaadaan jannadiiyo naartu dadka waxaad ogaataan nabigeenna subana u fadli badan salى اllahu calayh markii ilaahay soo diray dad muftariin ah aa ku been abuuro jiray qaar yidhaahdaa waa saaxir qaar yidhaahda waa majnuun waa waalanyah qaar yidhaahda waa kitaab gaablow midba waxbuu iska dhihi jir dadka nabiga raaca sal اllahu calayh wasalam oo atbaacdiisa ah oo ahlu sunna waljamaaca ah sunnadiisa sida xaqiiqada u raaca ayagana ilaa qiyaamu saacaddada ku been abuurana ma laga yaabo ilaa ilaahay la hor tago abuurkaas waa socaan weligeed ma dhammaanayo siraacaas ilaa ilaahay la hor ilaahay kala abaal mariyo dadka dadaa waxay yidhaahdeen muftariin ah sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu qabaa naartu inay baaba'aydo naartu inay baaba'aydo uu qabaa ardaygiisa ibnulqayimna sidoo kale uu qabaa yidhahd waxaa la yidhi maxaa been yaa u orod gaaban intii la raadiyo been intii la raadiyo raadkeeda la qaado beena orod gaabanal meel dhow aad uga dabategi iyadoo sii socoto shekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiis kutubaha kutubihiisa kitaabka ugu weyn majmuucu اlfataawa ee soddon iyo toddobada mujallad ah mujalladka toban iyo sideedaad safxada saddex boqol iyo toddobo wuxuu ku leeyahay sidaan soo socota firi wuxuu leeyahay waqad itafaqa salafu اlummati wa a'imatuhaa wa saa'iru ahli sunnati waاljamaaca waxay ku itifaaqeen oo isku waafaqeen a'immadii salafka iyo dhammaan a'immada kale ee qarafka ee ahlu sunna waاljamaaca calىa anna min almakhluuqaati maa laa yucdam walaa yafnaa makhluuqaadka inay ka mid yihiin qaar aan baaba-ayn oo aan la weynayn saasay ku itifaaqeen bilkuliya qaara aan la weynhayna ka mid ah markaasuu miihaaliya kuwa weligood aan baaba-ayn kaljannati waannaari waalcarshi wa kayri daalika uy ah, sida jannada iyo naarta iyo carshiga iyo kuwo kale maahan intaas kaliya wuxuu yidhi walam yaqul bifanaa'i jamiici اlmakhluuqaati ilaa daa'ifaة min ahli اlkalaami اlmubtadiciin ka jahmi ibni safwaan ma dhihin makhluuqaadkao dhan waa baaba'ayaan oo jannadii iyo naartii ka mid tahay ilaa koox ahlu kalaamka ka mid aho bidcoolayaal ah oo jahmi ibnu safwaan ka mid yahay oo muctasile ka mid tahay ma ahani qowlkooduna waa baadil mukhaalifun lilkitaabi wasunna wa ijmaaci salaf hadalkaas ay ku hadleen oo oo dhanaa baaba'aya jannadaa baaba'ayda naartaa baaba'ayda waa hadal baadil ah kitaabka allu khilaafsan yahay sunnada nabiguu khilaafsan yahay sala allahu calay wasalam itifaaqii salafkana waa khilaafsan yuu leey markaasay kuwa muftarina waxay leeyihiin wuxuu qabaa in jannadii naartu baaba-ay kitaabihiisi waa yaal meel kama keeni karan waxaa ku qoran sida ibnulqayimma alwaabil sayib uu ku qoran yihi wuxuu leeyahay daaruhu waa saddex janno loogu talagalay mu'miniinta oo aan naarba loogu talagelin iyo naarta gaalada loogu talagalay iyo deer loogu talagalay dadka mu'miniintaah qusaada in lagu cadaabo deerta loogu talagalay gaalo waa baaqi noqonayda weligeedna baabi'i meh naartaas waa ku waarayaan mana baaba'ayd deerta loogu talagalay mu'miniintoo jannada weligeed baabi'i meh laakiin deerta saddexaad oo ah qusaadda dadka mu'miniintaah qusaadda ah naarta lagu cadaabayo waa laga soo dhammayna waa baaba'ayda ee baaqi noqon maa qof muuminu naar baaqi kuma noqdo hadduu galo waa laga soo bixina saas daraaddeeda jannada ilaah ugu talagalay mu'miniinta iyo naarta gaalo loogu talagalay weligood waa baaqi noqonaya saasuu leeyay alwaabiru say buu ku leeyay ka war saddexda daarood saas ugu sheegaya safxada ma raajicin laakiin raajic in badanaan mararka kutubo horena waa ku sheegay laakiin hadda maanta ma raajixin soo ma jeedi saasu ad marka waxaa la rabaa qofka muslimkaa ah, cidda aad diinta ka qaadayda inaad ka fiirsato inamaa yaftari اkadiba aladiina laa yuuminuun biaayaati illaah iftiraa waxaa sameeya dadkaan aayaadka ilaahay rumaysnayn u fiirso wax yaraadna waa ku ogaa kartaa qofka muftariga ah waad ogaa karta iyo qofka kale waxbaa layska baaran adduunya inta la joogo waa la dhima doonaa rawa الbukhaariي can anasin radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi yaquulu llaahu alla wuxuu dhihi doonaa tabaaraka wa tacaala alla dhihi doona imaam nawowi wuxuu ihi raximah اllah xadiidkan faa'iidooyinka ku sugan waxaa ka mid ah in la yidhaahdo allah hadli doona yaquulu اllah khilaafan liman kariha daalika waxaan khilaafaynaa dadka sidaas sidaas nabcaaday oo yidhi lama dhihi karo yaquulullaahu lama dhihi kara yidhaahde ee waxaa la dhihi karaa qaala allaahu allah hadda ka hor yidhi maxaa hadalkaas ma taqaana waxay diidayaan alla markuu doonu hadlaa taasay diidayaan ilaa ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan in allaha yatakalamu idaa شhaaءa bmaa شhaaءa kayfa شhaaءa yatakalamu bxarفi wasow alla wuu hadlaa markuu doonuu hadlaa siduu asagu doon u hadlaa xaraf iyo sawduu ku hadlaa qiyaamaha marka la tago qof walba waa la hadla all hadda xadiiskan ka soo baxnay wey oo saxiix bukhaari waa midkan lama tiri karo axaadiista sidaa sheegayda imaam nawowi wuxuu leeyahay axaadiistaf dhan saasa isku gacan siida ilaahay baa hadli doona axaadiista dhan saasa isku gacan siida soma jeedin yaquulu اllaahu tabaaraka wa tacaalaa allah wuxuu leeyahay tabaaraka kayrkiisa badan wa tacaala allah wuu sarreeyaahe liahwani ahli naar ahlu naarka qofka ugu cadaab fudud qofka ahlu naarkao dhan u cadaab fudud ayuu wuxuu dhihi doonaa cadaaban xagga cadaab qofka u cadaab fudud yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu alla dhihi doonaa low anna laka hadduu kuu sugnaa lahaa maa fil ardi dhulka waxa ku sugan oo min shay shay ah akunta ma tahay taftadii bihi mid isku fura lahaa maalinka qiyaamaha alla saas leey wuxuu leeyahay adduunka korkiisa waxa yaalla ee xoolo ah haddii lagu siiyo cadaab ma iskaga fura lehe saasaa rabbi weydiina fayaquulu wuxuu leeyahay qofkii nacam haa isku fura lah waxa adduunka maal yaal keligay haddii laysii lahaa hal shilin kuma baqiiren waa wada bixilaa si aan cadaab uga badbaado saasuu leeyahy fa yaquulu rabbi wuxuu leeyahay aradtu waxaan kaa doonay minka xaggaaga ahwana wax ka fudud min haadaa kan adduunka waxa yaalloo dhan inaad bixido wax ka fududaan kaa doonay adduunka markaad joogtay wax ka yar oo ka fudud oo aan waxaas la ekayn aan kaa doonay oon ku idhi samee aad naar ka badbaadido soo ma jeedi wax ka fududaan kaa doonay walxaal ayaan kaa doonay anta adiga fii sulbi aadama nebi aadan dhabarkiisa ku suganta waa markii ballanka ilaahay ka qaaday banu aadanka waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashadahum calaa anfusihim alastu birabbikum dhabarkooda inta ilaahay ka soo baxshay caruurtii nebi aadan aa rabbi ballan ka qaado uu yidhi war rabbi maynin ah khaaliqii abuuray ma ah macbuudka xaqa oo in la caabudo xaqa ule ma ah rabbigu maanta labadii macnay wadata oo rabbi iyo ilaah macnahoodii ah war ma ahay markaasay ihahdeen waa tahay inaadan ahay warkeed baddaa markaasuu ilaah yidhi waxaan sidaas u yeelay inaad naan dhihin annagu arintan waa moogelay war kama aanan hayn oo adaan cudurdaar hoon cadhow helin aan ballanka idinkaga qaado marka waa dhabarka markii nebi aadan lagu jiray ballankii alla ka qaaday alastu birabbikum walxaal ayaan kaa doonay wax intan ka fudud anta adiga fii sulbi aadama aad ku sugan tahay waa kana wixii alla naga doonay marka dhegaysta allaa tushrika bi inaadan wax ila wadaajin allaa tushrika bi allaa tushrika inaadan ila wadaajin bi aniga shay-an shayna intaasaan kaa doon aniga cid waxa iigu dari keliga ii caabi keligay i bari keligay gargaari wadiis aniga keliga ii caabud cid kale ha caabudu gargaar sidaasaan ballan qaad intaasaan kaa ri intaas haddii lagaa helo jannaad meel kuu tiilay allaa tushrika bi inaadan aniga ila wadaajinoo shirko igala dhigin shay an shayn fa adayta waa aad diidda markaad adduunka timid maaha markii dhabarka nabi aadanay ku jireen ma diidin markaas waa ogolaadeen alastu birabbikum qaaluu balaa ay yidhahdeen ilaahayo waa ay yidhahdeen laakiin adduunka markii loo soo baxay aa dad badanu diideen oo ilaahay cid kale garab dhigay ilaahay cid kale la caabudaya qaar malaa'igtay la caabudaya sida suuratulisraa ilaahay ku sheegay qaar adduunka dadka ugu badan maanta waxay iyay caabudaan kirishtaanku nabi ciise soo maha iyo hooyadiisa waay leeyihiin waxay leeyihin alab wاlib wاruux اlqudus soo ma jeedi saddexay sheegayeen saddex ilaah waa gaalo nabi ciise oo nabi ilaahay ah iyo hooyadiis oo sidiiqad oo weli ilaahay awliyada ilaahay ka mid ayay ilaahay cibaadada ugu dareen yahuudduna usayr cusayr bnullah sida suuratu tooba ku sheegay cusayr waa nin saalix waa weli ilaah ah. weligaas allay caabudaya mushrikiintii cardeedna malaa'igta ah. malaa'igay caabudayen qaarna jinniyay caabudayen ilaahayay marka shirko kala dhigeen malaa'ig ilaahay malaa'igtu wax lama leh qaarna yay shirko kala dhigeen ilaahay nabiyaal ilaahay nabi wax lama leh qaarna yay shirko kala dhigeen awliyadii ilaahay awliye wax lama leh cid shirka la'a ma jirto waa ka baxeen marka waa jebiyeen ballankii allah keligiisaa leh inaad tahay oo tidhaahdo laa allah laa maxduuda bixaqin ila allah axad gar lagu caariyaa ma jiro alla ilaahay ow keligiisaad tira markaad baa hatuu keligiis u qayrido cid kale aadan garab dhig allihii awoowow aadan dhih allihii ayeeyoy aadan dhih allihii boqorradii laga caninugay aadan dhih allihii awliye allay aadan dhih ee aad tidhaahdo allah yaa allah uma baahna garab iyo in lala shaqeeyo allah keligiisaa kugu filan ilaa wuxuu leeyahy alayse allahu bikaafin cabdi wadinka cid kale garab wadi allee ma allaan addoonkiisa ku filnayn maxay tahay cidda kalood garab wadaan alliye markaad leedihin hebelow alle keligiis kuguma filna miya waa diideeno ilaahay yidhi waa dadka ahlunaarkaah alla leeyi waa diiday marka naaraad leedahay u diyaargarow aha marka maxaa xadiiskuna tusayaa wuxuu tusayaa qof walbo aaqiro rumaysan shirki inuu iska ilaaliyo in ilaahay loo kali yeelo oo aan ilaahay cid wax loogu darin iraadada oo xadiiska ku jirta aaradtu minka أhwana min haada waa iraada sharciya wey waa bimacnaa darab walamar ee iraado qadariya maaha haddii alla qadar ahaan u doono dadka wax kaleba lagama arkeen dhammaan muminiinay noqo lahay haddii qadar ahaan alla iimaan uga doono iyo towxiid laakiin waa iraada sharciya sharcanaan kaaga doonay wey macnaha waa idin amray wey inaad keliga i caabudaan waa iraadadii sharciga ahayd rawa bukhaariy can ibni cumara radi allaahu canhuma qaala cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi naha nebiyu nabigu waa reebay salى اllahu calayه wasalam can inadri shardi xidhashada in la shardi xirto oo uu qofku yidhaahdo ilaahay ow haddii qofka jiraan ii raysto intaasaan sadaqayna ama waa sooma ama waa tukaa shardi in la xirta nabigu waa diiday iska daayuri shardi xidhashada naha nebiyu nabigu waa reebay salى اllahu calayh wasalam can nadri shardi xihashada wa qaala nabigu wuxuu yidhi innahu shardigu laa yaruddu shay-an waxba ma celiyo musiibo kugu soo socotay kaa celima nacfi iyo waxtar aan kuu imaadeenna kuu keenima wa innamaa wax kale ma ahan yustakraju waxaa lagula soo baxaa bihi nadarka min albaqiili baqiilkaa wax looga qaadaa baqiil aan wax bixiyeen wuxuu leeya ilaahay haddii qofkaas ii raysto waxaan qalayaa hal geela awal halma bixiyeen qofkana allah qadaray inuu raysto qadarkii iyo waxaa iswaafaqaa nadarka markuu nadarkii galo awalba qofku waa rayse raboo caafimaadka allah u soo waday caafimaadkii imaana hash iyo qalaa hiliba laga dherga masaakiinta laga quudiya baqiilaa wax looga qaadaahe nadarku dhibaatana kaama celiya nacfina ma keeno iska daay marka sidaas daraaddeeda imaamuna shaafici raximahu llah wuxuu dhihi jiray nadarku waa karaahiyo nadarka weliba karaahiyada uu leeyahay waa daaca qofka nadraye ilaahayuu nadarka ka gara waxa uu nadrayaana waa wax wanaagsan wuxuu leeyahay ilaahayow haddii dantaas aan helo intaasoo maalinan sooma ama intaasoo salaadoodan tukaa ama intaasoo sadaqaahan bixina ama intaasoo qur-aanan akrina nadaru gela imaam shaafici wuu leeya waa karaahiye maxaayl nabigaa diiday nahyigana waxa ugu hooseeya waa karaahiye laakiin fiiri baabkan waxay dhahan waa baab la yaabla marka hore waa karaahiye laakiin haddaad samaydo waa waajib inaad oofida waxaad tidhi ilaahay hadduu waxaas isiido daacadaasaan samayna waa waajib haddii wixii alla ku siiyo daacada inaad samaydo sababta loo diidaayo oo nabigu noogu diidaa waxay tahay haddeer adiga nabadgelyaad ku suganta laakiin markaad nadarka gasho ood waxaan isku waajibida dad badan daacadiyaa ku waajibe hadhow ma samaynaa ama waa awoodi weynaa inuu sameeyo soonu nadara salaadu nadra hadhow waa ka caajisa waa waajib uu ka tegey ilaahay ma saarin asaga ay saaray waa loo cadaaba hadhow cadaabaad ku geli marka haddeeraad nabadgelyo haysata caafimaade aduu haysi saarin waxaan alla ku saarin haysi saarin ilaahay toos u bari laaw caaf laaw baadida iisaa laaw dantaas iigud iska laakiin haddaad nadarka gasho nadarku hadduu wax fiican ahaa waajibu kugu noqaa inaad oofido nabigaa yidhi salى الlahu عalيه waslm man nadara an yudiica allaha falyudic qofkii shardi ilaahay kula galay inuu ilaahay adeeco shardiga ha oofiyo oo ilaahay ha adeeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi laakiin qofkii nadar ilaahay kula galay inuu ilaahay caasiyo ilaahayuu caasin ma bannaana inaad oofido hadaad nadar ku gashay inaad ilaahay caasido nadarkii inaad oofidaa ma bannaana oo waxaad tidhi haddii qofka hebel qofaad raadayda muslim qofkaas haddaan dilkiisa ku guulaysto ilaahayow intaasan bixina ama waxaad tihi ilaahayo waxaas haddaad isiido soo ma jeed waaba xaaraanba beled ka shaqaynayda ama waxaad tihi ilahayow qofkan haddaad ii caafido jiniyaa wax u qala ee jini wax loo qala ma bannaan nadarka xaaraanta in la oofiyaa ma bannaan nadarkaoo dhan ba iska daa laakiin midka daacada ah haddaad gasho oofi oo ha dayicin rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia الله canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam man akala qofkii cuna naasiyan xaalo uu walxaalna una huwa isagu saa'imun uu sooman yahay fal yutima ha dhammaystiro sowmahu soomkiisa fa innamaa wax kale ma ahan acamahu llaahu allah quudiyey wa saqaahu alla waraabiyey nabigeenna sal اllahu alay waslm wuxuu leeyahay xadiidkan qofka asagoo sooman hadduu inta ishalmaamo uu wax cuno ama uu wax cabo qofkaasu yuu dhihi waa afuray maanta ma afurin soonkiisi waa u jiraa soonkiisa ha dhammaystirto waa ilaahay naxariis badan aa quudiyey oo waraabiyey wuxuu ku tusayaa naxariista ilaahay fudaydka ilaahay noo fududeeyey sida culayska ilaahay nooga dulqaaday marka qofka isagoo sooman hadduu ishalmaamo oo wax cuno ama wax cabo soonkiis waa u jira soonkii waa u jira qalla ma laga rabaa maya qalla lagama rabo sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen oo culummada shaaficiyadu ka mid yihiin wax qadaa lagama rabo wax qadaa lagama rabo maalikiyadaa waxay qabaan madhabka maalikiga in qada laga rabo soon kula buray sida sawaabkana waa sida shaaficiyadu mareen sababtoo ah xadiis waxaaba jira aad u caddaynaya oo daaruqudni uu wariyo uuna saxiix yeelay ibnu xibbaan xaakim iyo ibnu khusayme iyo daaruqudni abu hurayra wariyey wuxuu leeyahy xadiiskaas nabigu salى اllahu calayه wasalam idaa akala saa'imu naasiya ow shariba naasiya fainamaa huwa risqu saaqahu اllahu ilayh walaa qada'a calayh xadiiskan aad u caddayna qofku hadduu wax cuno isagoo halmaansan ama wax abo isagoo halmaansan waa risqi rabbi u soo kaxeeyey wax qallaana korkiisa ma ahaanin culimmada shaaficiyada gobolka ka waxay yidhaahdeen ma ahan cuntada iyo cabitaanka kaliya ee asagoos halmaansan wixii soonka jebiye hadduu sameeyo waa isku mid xataa hadduu jimaac galo xaaskiisii ninku u tago isagoo halmaansan oo soonkii halmaansan wax soonu ka jebima waxaana caddaynaya xadiidka nebigu yidhi man afdara fii shahri ramadaan qofka afura bil ramadaan isagoo halmaansan soonkiisa ha dhammaystir afdala marka waa ka caamsantahay cunto iyo cabitaan xaafid ibnu xajarana fatxubaariga ku sheegay juska afraad marka waa naxariis ilaahay rawa bukhaariyu can sawda radia allaahu canha bukhaari wuxuu ka wariyey sawda allah raalli ka noqdee zawji nebiyi oo nabiga xaaskiisii ah sala allahu wasalam qaalad waxay tidhi maatad waxaa dhimatay lanaa annaga xaal ay noo sugnaatay shaatun ri ri aan leenaha dhimatay fa dabagnaa waan megdaynay maskaha maqaarkeedii maqaarkii anta kala baxnaan megdayn magdayntu waa in lagu shubo wax qurunka iyo hilibka ka dhammeey sida carar kulul oo kale iyo wax lamid iyo wixii la ah. waan megdaynay uma maa zilnaa kama aanaan suulin nanbidu fiihi inaan nadiidka ku qasanayno nadiidka waxaa la yidhaah timirta biyaha lagu rido ku milantay cabitaankaas aad u isticmaali jireen carabtu timirta biyaha lagu ridaa weela lala dhiga meela la dhiga markay ku milanto a cabitaan ahaan loo caba waana aad u fiicanta nadiidaa la yidhaah marka maqaarkii weelanta ka dhigannay oo timir ku ridnay aan biyo kula shuro jirin taas maxay ku tusee neefka baktiyay waa najaas maqaarka laga bixiyey haddii la magdeeyo daahiruu noqona inuu daahir noqon karo biyaaba lagu shubaa fiir timir iyo biyaa lagu qasa jir marka daahiruu noqona maqaarka neefka baktiyey laga baxshay goormuu daahir noqona maqaarku waa najaas laakiin wuxuu daahir noqona markii la magdeeyo marka waxay tihi uma maa zilna kama aanaan suulin nambidu inaan ku tuurayno fiihi dhexdiisa atanna oo nariidkan ku qasan nambidu ay natraxu wey fiihi dhexdiisan ku tuuranaynaa timirta markaasay nabiid noo noqoneen xataa saara ilaa uu noqday shannan mid duqoobay shanniga waa maqaarka duqoobay oo aad u gaboobay rawa albukhaariyu can anasin radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ibnu ukhti اlqowm qoomka gabadha walaashood a ah wiilka ay dhashay minhum qoomkaasuu ka mid yahay wiilku reer abtigiisuu ka mid yahay aw min anfusihim ama naftoodu ka mid yahay waa shaku raawi in nabigu yidhi minhum iyo inuu yidhi min anfusihim waa isku macno ah. iiriya ibnu ukti lqowmi qoomka walaashood ragga walaashood wiilka ay dhashay minhum ayagu ka mid yahay aw min anfusihim naftoodu ka midi nabigu saasuu yidhi sal اlahu alيه wasalam maxaa loola jeedaa wuxuu yihi xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska labiyo tobnaad safxada kontonaad markuu sharxaya xadiiska lix kun toddoba boqol lixdan iyo labo wuxuu yihi dalla xadiidkan wuxuu tusay calىa ana almuraada biqowlihi min anfusihim wakadaa minhum fi lmucaawanati isgacan qabashada wuxuu uga mid yahay isgacan qabashada walintisaari isku gargaaridda walbiri samafalka washafaqati naxariista waxaa la rabaa inuu asagu reer abtigiis inuu ka mid yahay aamino oo u gargaaro oo gacan qabto oo wax siiyo oo u naxariisto ayaguna ay aaminaan inuu ayaga ka mid yahay oo ay u gargaaraan oy gacan qabtaan oy wax siiyaan oy u naxariistaan dhaxalka maya dhaxalka waxaa iskale waxa weeye nasabka kale sidaasuu leeyahy maxaa nabigu hadalkaas u yidhi wuxuu yidhi xaafidku ibnu abijamra wuxuu yidhi xikmadda nabigu u sheegay sala اllahu calayh wasalam ibdaalu maa kaanuu calayhi fi ljaahiliya gaaladu waqtigii jaahiliga wixii ay ku sugnaayeena nabigu baabi'inay gaalada waqtigii jaahiliga wixii ay ku sugnaayeen aan nabigu baabi'inay oo maxay ahaayeen ma fiiri jirin oo ma milicsan jirin gabdhaha ayagu ay dhaleen carruurtay dhaleen iska daa walaashood kuway dhashay xataa gabdhaha ayagu ay dhaleen caruurta ay dhaleen ma tirsan jirin ilaa uu yidhi shaacirkoodii banuuna banun banuu abnaa'ina annaga wiilal waxaa noo ah wiilasheennu wiilashay dhaleen wa banaatunaa gabdhaha aan dhalnay banuuhum wiilashoodu abnaa'u rijaali اlabaacidi ragga fogfog wiilashoodii wey ajnabiyay naga yihiin wey ka war gabdhahaanna wiilashay dhaleen annaga rag islaameed wiilashood wey waxba nooma galaan jaahiliyaasaa nabigu baaba'ay maxaa yeele wiilku waa inuu fahmaan adiga aabbaha iyo hooyada fiiri aabbaha iyo hooyada inaad midna dadkay ka dhalatay dad islaameed ka dhigto midna qoladuu ka dhashay aad dadkaaga ka dhigto xaad ku dhistay miisaankee wey miisaankaas xuye hooyo iyo aabbe ka kala dhashay ya waa jahli waxaad ku dhistay hooyadaas sidaad u jeceshahay waa inaad ehelkeeda u jeclaato haddaad hooyo jeceshahay aabbana saa u jeceshahay waa inaad ehelkiisii jeclaato say ku dhici kartaa inaad hooyada ehelkeeda nacdo waa inaad aamintaa inaad ka mid tahay u gargaartaa gacan qabata ayadana intoo kalaad ku leedo xaq soo ma jeedi marka waa arrin jaahiliya oo la rabo in la carab eh, gooyo laakiin nasiib darra waxaad moodaa jaahiligii nabigu la dagaalamaya dad naga midu inay ku sugan yihin oo reer abtiga uusan qofku xuquuqdooda fahmayn inkastoo dadku saas wada ahayn alxamdulilah rawa lbukhaariyu can sacdin radia allaahu canhu qaal samictu nebiya nabigan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay nabigu man iddacaa qofka sheegta ilaa kayri abiihi aabbihiis cid aan ahayn wal xaalna sheegta huwa isagu yaclamu uu og yahay annahu midka uu sheeganaa kayru abiihi aabbihiis inuusan ahayn faljannatu jannadu calayh korkiisa xaraamun xaaraanay ka tahy jannadu mamnuucay ka tahy qofka sheegta aabba aan dhalin ina ayaa ta ina hebel hebel ule mana uusan dhalin ninkuu ku abtirsan waa ogi jannadu mamnuuc wey qofkaas inuu galo soo ma jeedi war ina ayaa ta ina hebel hebel ule wakadaalika waxaa la mida qabiiluusan ka dhalan hadduu sheegto bukhaari muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam laysa min rajulin iddacaa likayri abiih wa huwa yaclamu ilaa kafara ma jiro nin sheegta aabbihiis aabbe aan ahayn ilaa wuu gaaloobaa nabigaa yidhi sal اlahu alay slm bukhaari muslim ku yaalla nabigu wuxuu yidhi waman iddacaa qowman qofka qoom sheegta laysa lahu fiihim nasabun aan nasabkiisu ku sugnayn falyatabawa maqcadahu min annaar wuxuu diyaarsaday naarta boosku ku lahaa waajib waxaa ah qofku inuu aabbihiis ku abtirsado aabbaha aabbaha adugu aad isku taqaan ku abtirso xaqiiqa miyuu kuu dhalay mise kuma dhalin adiga xilkaama saar laakiin midkaad adugu isku taqaan ku abtirso haddaad mid kale ku abtirsato janna waa ka xaran kufri camal nabigu ku tilmaamana waa ku dhacda naartana boosaad ku leedahay arintaasna nabigu muxuu ku baabi'inayay tabanigii carabta waxay yiqiineen wiil ayaa mindhaha aniga aabba ku ah mar dhalin markaasuu iskaga abtirsaa hadhi waxaasaa la baabi'inaya nasiib daro arrintii waxaad mooddaa hadda ayadoon toos loogu abtirsayn dad badan oo aabbahood yaqaan oo tolkood yaqaan aa ku abtirsana dadaan dhalin maxaa laga raadina adduunyo dhaqaalaa laga raadina baasaboora laga rabaa baasaboor aa lagu rabaa aabbo aan dhalin uu ku abtirsana baasaboorka saasaa ugu qoran hadduu makareeshinka soo istaago ama xafiis magacaa aabbaha baasaboorkan ku qoran u ku abtirsaa ina hebel hebel uu leeyahy waana uu og yahay inuusan kaasu dhalin ee waxweyn adduunyu ku rabaa meeshaan uga gudba isle baasaboorka aad ku haysata dana adduunna aad ku hesha nabiguna qofku naarta u ballanqaada waa qofkaa saday fiiriya xadiiska ah, qofka ku abtirsada aabba aan dhalin isagoo og inuusan aabbihiis ahayn dan kalu leeya soo ma kaas naarta boos uu ka diyaarsan kaas waa gaaloob kaas jannadu waa ka xaaraan ka warrama baasaboorkuna hadduu baasaboor gaala yahay waa bele bala lagu diray soo ma lajna daa'ima fataawaheeda waxaa ku sugan sidaan walaa yajuusu attajannusu bijinsiyati اlkufaar ma bannaana qofku inuu jinsiyadda gaalada qaato jinsiyadda ama dhalashada gaalo qof muslimu inuu qaataa ma bannaana limaa fii daalika min alkhuduuci lahum maxaa yeele waxaa ku sugan inuu nidaamkoodii qawaaniintooda u hoggaansanaado taasuu ku qasbay ma dhici karto baasbaarka waa haysana qaanuunkooduma ima qabto wax dhici kara ma wuxuu ku qasban yahay qaanuunkooda inuu khuduuco inuu u hogaansanaado xukunkooda hoos jooga lajna daa'ima fataaweeda ka fiiri haddii labadii isku darsata ka hor waa baasaboor gaalaad beenna waa ku haysta bal ka warrama mid muslimna been laguma qaadan karo oo aabbaha aabbaan ahayn laguma qaadan karo muslimiintu ayaga waa isku mid wadankaad rabtaad baasboorkiisa qaadan karta muslimiinta ma garan muslimiintu waa isku mid laba jinsi ma kala ah laakiin ayagana magacaaga magac ahayn kuma qaadan karti ee la iguma ogola haddaan lagugu ogolayn majanadiya lagu diid xayta laima ogola haddaan laguu ogolayn waxa lagu diida majanadiya maya waa baasaboor wax qiimaa ma leh wax qiimaa ma leh marka aad iyo aad ha looga fiirsado ilahayna aan uga cabsano xadiiska aad u dhuuxa qofka muslimkaa xadiis kasta asagu la hadla qof kale la hadla xadiisku aduu kula hadla aayaddu aday kula hadle naftaada lagu miisaamaa wixii nebi moxamed kaa reeba waa laga haraa sala allahu alay slm wixii nabigu ku amray waa la qaataa diinka waa lagu dhaqmaa laakiin waa arkay waa maqlay laakiin kuma dhaqmi karo anugu waa hawl kuu taallo walle waraa ku sugi man idacaa qofka sheegta ilaa kayri abiihi walxaalna sheegta huwa yaclamu huwa isagu yaclamu uu og yahay annahu aabbaha uu sheeganaa hayru abiihi aabbihiisa kayrkiis inuu yahay ousan aabbihiis ahayn faljannatu jannadu calayhi korkiisa xaraamu waa mid loo diidoo laga manciyey rawa lbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canh qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu nebiya nabigan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay lam yabqa kama harin min anubuwati min aahaari nubuwa nabinimada raadyaalkeedii ila almubashiraatu ru'yooyinka bishaareeyey maahane nabinimada waa waxyaabaha lagu ogaado wax aan weli dhicinoo soo socda ilaa nabi waa loo waxyoodaa markaasaa waxaa loo sheegaa wax soo socda marka wax lagu ogaado waxyaalaha soo socda ma jiraan ilaa mubashiraadka maahane kuwa bishaareeya kuwaasaa haray ilaa qiyaamu saaca mubashiraad qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen wamalmubashiraatu maxay yihiin kuwa bishaareeya qaala nabig wuxuu uhi alru'yatu saalixa waa ru'yada wanaagsan ru'yada saalixada waxaa dhacda qofku inta ru'yoodo in uu wax soo socda ilaahay tuso ru'yada saalixadaana minallaahi xaggiisay ka ahaataan waxaa loo leeyahay min anubuwa alla xaggiisay ka timan marka wax soo socda oo qofkan qayr u ah a loogu bishaarayna wuxuu ihi xaafid ibnu xajar iyo culmo kaleba marka lagu leeyahay mubashiraad ma ahan mubashiraad kaliya ru'yadu mubashiro waxaa la yidhaha ru'yo wax fiican oo kuugu soo socda kuu sheegayda taas waxaa mubashira laakiin ru'yada saalixada waxaa ka mida munhira mid kuu digayda oo arrin khatara ah kugu soo socota kaaga digayda aa ku jirta waana saalixa xaladantaada ku jirta in lagu digo ee sida qaalibkaa laga soo qaado laakiin ru'yada midna waa mubashira wax fiican oo soo socday kuu sheegay midna waa mundira waa kuu digey waa kuu digey marka labaduba alle xaggiisay ka ahaadaan muuminka qofka ah ee runlowga ah qofkaasaana ru'yadaas laga helaa ama asagaa ku ru'yoona ama qof kala ugu ru'yoona labadaba isku mid ah, ama adaa ku ruyoona ama qof kalaa kuugu ru'yoona marka waa arrin muhiim ah macnaheeduna waxay tahay waxyigii waa go-ay nabiga markuu dhintay sal اllahu calah wasalam wax lagu ogaa karo wax soo socda ru'yadaa ka jirta wey saalixada ah sidaas wey rawa bukhaari can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu ihi samictu nebiya nebiga ayaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay man ra'aanii qofka igu arka filmanaami hurdo anoo isagoo hurdaya qofka i arka fa sayaraanii way arki doonaa filyaqadati soo jeed walaa yatamaalu shaydaanu bi shaydaanku iskuma kay shaydaanku iskuma kay suureeyo rawa الbukhaariyu can anasin radia allaahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man ra'aanii qofkii igu arka fi lmanaami hurdo faqad ra'aanii qofkaasu waa i arko xaqiiqu ii arkay fa ina shayطaana shaydaanka laa yatakhayalu bi iskuma kay suureeyo xadiidkaas macnihiisa iyo xadiiskii ka horeeyey xaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska labiyo tobnaad afar boqol iyo kow ilaa afar boqol iyo afar ilaa afar boqol iyo lix wuxuu leeyahay macnaha ka muuqda oo aniga iiga muuqda waxay tahay man ra'aanii fi lmanaami calaa ayi sifatin kaana qof alla qofkii i arka oo hurdo igu arka falyastabshir ha ku bishaaraysto wayaclam hana ogaado annahu qad ra'a ru'ya alxaqa ru'yo xaqa inuu arkay allatii hiya min allah ru'yo xaq ah oo xagga rabbi ka timid inuu arkay low baail ma ahan baail alladii huwa alxulmu oo qarowga ah ma ahan maxaa yeelay fa shaydaana laa yatamaalu bi macnaheedu waa saas labadaas xadiis macnahoodu waxay tahay qofkii arka oo aniga igu ru'yooda shaydaan wax uu u soo suureeyey ma arkin anuu i arkay wey anuu i arkay wey weliba wuu sii caddeeyey mas'aladii aan habeen dhoweed baraarujinnay fiiriye xaafidku wuxuu yidhi wa qaala jamaacatu fi lxadiid koox culummada muslimiinta ka mida ah xadiidkan waxay ka yidhaahdeen inna maxalla daalika idaa ra'aahu raa'ii calaa suuratihi allatii kaana calayha iiriya qofkaa nabiga ku ruyoona waa inuu soo jeed ahaan nabiga horta yaqaan oo nabiga sifaaddiisa waa inuu yaqaan sifaaddii nabigu lahaa ama markuu dhallinyaro ahaa ama markuu germadow ahaa ama fii aakhiri xayaatihi markii sifaaddii uu nabigu lahaa sifo ka mid ah adoo hurdaaya waa inaad ku aragto ma dhici karto shaydaan inuu sifadaas isku soo ekaysiiya laakiin hal way dhici karta in shaydaan suurad aan nabigu lahayn isagoo leh ta kuu yimaado ku yidha nabigiya laakiin waxa ilaah u diiday waxay tahay suuraddii nabiga inuu iska soo ekaysiiyo ma dhici karto allah ka ilaaliye nabiga sharaftiisa iyo karaamayntiisa alla ku ilaaliye bal culammada gobola waxay yidhahdeen xaafidku maya fii caaqiri xayaatihi markii ugu dambeeyo nabigu dhiman rabay suuraddii uu lahaa waa inaad ku aragto markaasna suuraddaas waxaa ka mid ah dhowr tin oo ciraahu lahaa oo aan labaatan mir gaarayn lixdan iyo saddex sanana waa jir cirada ku taallana labaatan ma dhammayn waa inaad aragto cirada tiri war inay labaatan dhanta duarsagii laakiin wuxuu hi qowlkaas aad u ciriiriyey qowlkaas ma xoog badno ciriirin uu geliyey arrinta hadda qof hurdaaya inuu wax tiriyo aadba uma fudo marka calaa kulli xaal qowlka uu rajaxay wuxuu yahay suuraddii nabigu lahaa sala allahu calay wasalam markuu dhalinyaro ahaa markuu germadow ahaa markuu damboo lixdan iyo saddexda gaaray mid ka mid ah waa inuu horta marka hore soo jeedka ku taqaan marka tii waa inaad aragto tii haddaad aragto shaydaan ma aha taas wey nabigiiyaad aragto laakiin xadiidka aan soo dhaafnay macnihiisu ma ahan qofkii nabiga isagoo hurdaaya arka adduunka isagoo jeedoo soo jeedu nabiga arkaa oo nabigii adduunka uga hor imaana maaha maxaa yeele haddii sidaas la yihaah waxay noqoydaa dad saxaaba in hadda la arko ilaa qiyaamo laga gaaro saxaabada inay joogaan ilaa qofkii nabiga soo jeed ku arka isagoo nool nabigiiyo nool qofkii soo jeed ku arka waa saxaabi isagoo nabiga rumaysan qofkii nabigii arka soo jeed ku arka markaasna nabiga rumaysan qofkaas waa saxaabi maxay noqeen marka saxaabadii hadda in la helay noqeen soo ma jeedi marka xadiiska macnihiisu sida xaafidku u fasiray fiiriye wuxuu yidhi nabigu salى اllahu calayh wasalam wa ru'ya اlmu'min qofka muminkaa ru'yadiisu juz-un waa qayb oo min sittatin wa arbaciina juz-an afartan iyo lix juz ka mid ah oo min anubuwati nabinimada ah nabinimada nebi moxamed salى اllahu calayh wasalam lixdan waxaad u qaybida afartan iyo lix u qaybi afartan iyo lix afartan iyo lix marka loo qaybiyo meel ka mida waa ru'yu siday ku tahayna waa sidaa nabiga sala allahu calayh wasalam saddex iyo labaatan sanaa waxyigu ku degay saddex iyo labaatan sano afartan iyo lix u qaybi maxay noqonay meeshiiba lix bilood ay noqeen saddex iyo labaatan sano waxaad u qaybidaa afartan iyo lix sanadkii waa labaiyo toban bilood afartan iyo lix u qaybi waa afartan iyo lix biloodoo min lix bilooda lix bilood oo ka mid ah nabiga waxyiga ku degaaya ru'yuu ahaa ru'yo saalixaahu arki jira inta kalena waxyigu wuxuu ahaa soo jeed marka ru'yadu waxayba ka mid tahaybaa nabinimadii nebi moxamed sala allahu calay wasalam sidaas daraaddeeda qofka muuminka ru'yadiisu been ma noqoto oo rulowga laakiin ogow saddex shay waa inaada isku qaldin qofka markuu hurdayo waxa uu arkaa saddex wey mid waxay tahay markuu soo jeeday wax uu ka fakarayey aa canjaladu ku soo celidaa markuu seexdo taas iyo lama yidha qarow aa la yidhaha waana kuwa ugu badan qaarna shaydaana ku argagixina balaayaa dhici doonta colaadaa soo socota rati madow ha la qalo shaydaana argagixina taas shaydaan xaggiisay ka ahaataa waa soo marnay sida loo daweeyo dhinaca bidixda saddex goor candhuuf loo tufa o ilaahayna waa laga mangalaa acuudu biاllaah min hari hayaani wa min hari maa araa acuudu billahi min shari shaydaani wa shari maa araa aa yidhaahdaa labo dhinacaad u jiftay looma sexda dhinaca kalea laysku roga inta la weesaysto laba ragca waa la tukadaa qofnana looma sheego haddaad sheegto waa dhixi shimbir baalkeeda la hayey oo la sii daayayhuyad marka la sheego haddaadan sheegin dhicimi marka balaha ka shaqayn adugu ru'yadu waxay ka dhiganta yidhaahdeen waa shimbir baalka lagu dhegay goormay shimbirtaasu haada markaad sii daydo shay shara markaad aragto qofna ha u sheegin haddaadan qofna u sheegin ma dhacay haddaad sheegto waa shimbir la sii daayo waa dhece marka lixdaas arrimoodaan looga hor tagaa midda saddexaad waa ru'yada saalixada oo adiga ama dhibaato lagaaga digayo ama wanaag lagugu bishaaraynayo ilaahay xaggiisayna ka timid waa saddexdaas marka qofku wuxuu arkaa mid ilaahay xaggiisa ka timid mid mina shaydaani ka timid iyo wixii awal qofku ka fakerayo canjaladu ku soo celiday marka ru'yo iyo waa waa inaad kala fahamtaa wallahu subxaana wa tacaala aclam salى اllah وsلم وbaaraka calى nabiyina mxamed